alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin wsala allahu wslm calaa nabiyina muxamadi wcalى aalihi wsaxbihi wslm wbacd qaala alimaamu malik raximah اllah ma jaءa fi اlguluul wاlguluulu huwa alkhiyaanaةu fi اlmagaanim yuqaalu galla yagullu min baabi radda yaruddu fahada اlbaab fii ma warada min alwaciidi الshadiidi fi اlguluuli wاlkhiyaanati fi اlmaghaanimi qabla qismatiha wa farziha wa tawsiiciha calى asxaabiha qaala maalik can cabdirabihi bni saciid waqad mara haada kafiira wahuwa aquu shayki maalik man huwa hada أخ لشhayk آakخر لmاlك man hada الشhayk الآakخر yaحya بن سacيid عan cmr بن شuعayb وcmr بن شuعayb بن محamed بن cabdاللh بن cmر quraشhiy sahmiy kana أحmed بن حmbل وعaliي بن المdيني والحميدي يرون الاحتجاج بحديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين يعني حين رجع من غزوة حنين طيب هذا الحديث فيه إرسال عمرو بن شعيب لم يحضر هذه الوقعة ولم يشارك في هذه الغزوة قال الإمام أبو عمر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن عمرو بن شعيب وقد روي متصلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكمل من هذا المساء إذا وإن كان في رواية الإمام مالك فيه إرسال إلا أنه قد روي متصلا من غير, من غير طريق الإمام مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعران بعضهم يشدد الراء فيقول الجعرانة والصحيح التخفيف الجعرانة سأله الناس حين صدر ورجع من غزوة حنين وكان في هذا المكان سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة يعني قربت ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فلما ألجأه الناس وقربت راحلته من الشجرة أخذت هذه الشجرة وتعلقت بردائه حتى نزعت عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي رجعوا لي ردائي أتخافون ألا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم هل تخافون أنني لا أوزع عليكم هذا المال الذي رجعه الله إليكم من أيدي الكفار وغنمتموه كلا والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف لأصحابه فيقول والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة يعني لو أعطاكم الله غنائم كثيرة مثل سمر تهامة في العدد نعما ينوزع بينكم فما بيدي من هذا المال سأقسمه بينكم فلا تخافون والسمور هو شجرة من أشجار العضاد وقد سألت بعض الأعراب في وادي نعمان وراء عرفة أريته هذه الشجرة التي نسميها نحن بلغتنا سرمان فقال هذا عندنا سمر إذن سمر هو الذي نسميه بسرمان من يعرف سرمان لا لا لا لا لا قال هذه سمر وأريته القرى وقال hذا نسميiه السلم slm kandabyatan tactuu ilaa waariqi kaandabyatan hada fii shacri bn qays kaandabyatan tactuu ilaa waariqi ايش bacd الslm ثuma laa تجidunanii bakiilا وlaa jabاnا وlaa kdاaبا faإida waزactuه عalayكم وبقي شيء فلا تجدوني أبخل بهذا الباقي منكم فأوزعه أيضا وكل ما بيدي سأوزعه عليه قال أبو عمر وفي هذا الحديث دليل على أن الخليفة على المسلمين لا يجوز أن يكون كذابا ولا بخيلا ولا جبانا وقد أجمع العلماء على أن الإمام يجب ألا يكون فيه هذه الخلال الصور وأن يكون أفضل أهل وقته حالا وأجملهم خصالا وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين البخيل والجب بين البخل والجبن والكذب وأكثر الآثار على هذا أن هذه خصال متساوية في القبح وأجمع الحكماء على أن الكذب في السلطان أقبح منه في غيره وأنه من أكبر عيوبه وأهدمها لسلطانه لا ينبغي أن يكون فيه حصلة الكذب لأنه لا يوثق منه بوعد ولا وعيد وفي الكذب في الوعد والوعيد فساد أمره إذا وعد فأخلف أو أوعد أيضا فأخلف كان فيه فساد أمره كما قال معاوية لعمرو بن العاص رضي الله عنهما إن فساد هذا الأمر بأن يعطوا على الهوى لا على الغناء وأن يكذبوا في الوعد والوعيد وكذلك البخل والجبن في السلطان أقبح وأضر وأشد فسادا منه على غيره طيب طيب هنا يقول روى أهل الأخبار أن عبد الملك بن مروان كتب إلى ابن عمر عن بايع الحجاج يأمره بأن يبايع هذا الطاغية الحجاج بن فإن فيك خصالا لا تصلح لا تصلح معها wahiya albuklu wاlgayratu wاlciyu yuriidu an yarfaca min qadri hada الطaaqiya aladi laa yuuhaqu laa bikhuluqihi walaa bidiinihi walaa bisiyaasatihi wayadumu maca dalika cabdاllaahi bna cumar ibna alkhaliifati اraashid fajaawabahu ibnu cumar qaala samicnaa waطacnaa ufraanaka rabbana wailayka ربنا وإليك المصير اللهم إن بني مروان يعيروني بالبخل والغيرة والعي فلو وليت وأعطيت الناس حقوقهم وقسمت بينهم فيئهم أي حاجة كان بهم حينئذ إلى مالي فيبخلون إذا أعطيت حقوقهم لا حاجة بعد ذلك بهم إلى مالي فأرفض cadamu اlfasaaxati fi اlkalaam alciy ayb walow jalastu lahum fii majaalisihim faqadaytu xawaa'ijahum lam takun lahum xaajat ilaa beytii fayacrifuu kayrati kadalika idaa jalastu fii majlisi اlqaضاء wa acطayta kula axadin xuquuqahu ma kaana hunaaka xaajaة ilaa an ya'tuunii fii beyti fayacrifuu maa yajri fii beyti min algayrati cala ahli laa ya'tuuna ilaa beyti yaquul waman qara'a kitaab allahi wawucida bihi wmaa man qara'a kitaab allahi wawucida bihi bicayiyin kadalika man qara'a kitaab allahi laysa bicayiyin walaa biinsaanin taqilu aw tancadimu fiihi alfasaad fakitaab llahi فيه الفصاحة فكتاب الله من قرأه كان من أحسن الناس بيانا وأشدهم إيضاحا طيب فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس لما نزل في هذا المكان الجعرانة نزل وقام في الناس فقال أدوا الخائط والمحيط الخائط جمع خيط لا الخائط جمع ومفرده خير خيط مفرد والخائط جمع والمخيط الإبرة وهذا أقل شيء الخيط والإبرة يجب أن تلقى في الغنيمة ولا يغل أحد شيئا من الغنيمة مهما صغر قدره بين الناس طيب يقول أبو عمر وهذا كلام خرج على القليل ليكون ما فوقه أحرى بالدخول في معناه كل شيء حتى الخير يجب أن يؤدى kama qaala allahu caza wajala faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah wamacluumun ana man yacmalu akara min midqaali daratin axra an yaraahu man camila midla aljibaal alaa yaraahu wfي hada alxadiiثi daliil calى ana alguluula kahiirahu waqaliilahu xaraam naar qaala اllahu caza wajala wman yaqlul yaأti bima galla ywma alqiyaama waama qowluhu بما غل يوم القيامة وأما قوله فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة الشنار لفظة جامعة لمعنى العار والنار كأنها تجمع بين المعنيين ومعناها الشين والنار يريد أن الغلول شين وعار ومنقصة في الدنيا ونار وعذاب في الآخرة إذن الغلول عار ونار وعيب على أهله يوم القيامة قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شاة أخذ شعره من وبر بعير يعني من سنامه أو شاة قالوا شاة لا معنى له هنا كأنها مصحفة من شيء من بعير أو شيء وبرة من بعير أو شيء كأنه أخذ وبرة من بعير أو أخذ شيئا آخر حقير أو شيئا عندك شيئا هذا طيب هذا لأنه لا يقال lima ukida min shacri ashaati wabr alwabr qasm biibil uma qaal waladii nafsii biyadihi maa lii mima afaa allahu calaykum ilaa mil walaa milu haadi waladii nafsii biyadihi maa lii mima afaa'a allahu calaykum walaa milu haadi yacni laysa lii mima afaa'a allahu calaykum mima hanimtumuuhu min alkufaar walaa haada walaa haada ilaa alkhumus wاlkhumusu marduudun calayh khumus aydan lakum yaquul abu cumar araada ila alkhumusa fainahu ilaya acmalu fiihi bira'yi وأرده عليكم باجتهاadي لأن الأربعة الأخماas من الغنيمة مقسومة على الموجفين ممن حضر القتال على الشريف والمشروف والرفيع والوضيع والغني والفقير بالسواء idan hada alkhumus min alkhumus khumus اlkhumus lii waana uciihu waana uciihu aw uciikum aw uciihi iyaakum ayb qaala malik xadaanii can yaxya bni saciidin can muxamed bni yaxya bni xabbaan ana zayd bna khaalidin iljuhaniya qaal tuufiya rajulu ywma xunayn candakum xunayn qaaluu muxamed bnu yaxya bnu xibaan almaazini min ataabiciin kanat lahu xalqat fii masjid الnabiyi salى اllahu alayh wasalam yuftii fiiha tuufiya caama miati waaxidi وcishriin وروت له الجماعة أن زيد بن خالد الجهني قال توفي رجل يوم حنين قالوا هذا كأن فيه سقط لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يروه أقول زيد بن خالد rawaa hada alxadiid can rajulin can rajulin aakhar uma اkhtalafuu ma hada الrajul qaala bacduhum ismu abu cumar abu cumar wa qaala bacduhum abu camra abu abu camra qaala bacduhum yuqaalu lahu abu camra wa qaala bacduhum yuqaalu lahu ibnu abi camrata wqad ruwiya can malik ayضa calى hada اlkhilaaf can abi camrata aw can bni abi camrata qala ibn اlxadaa fi tacriifi biman dukira fi lmuwaطa min الrijaali wالnisaء waabu camrata min asxaabi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama huwa abu camrata bnu camri bnu mixsan lahu suqba wahuwa waalidu cabdiraxmaan ibni abi camrata زayd بن khاld rawىa عan hda الشhخص اladي اkتuلfa fi اsmh hal huwa أbu cmرةa أw بn أbi cmرةa توuفya rajul yومa xunayni hunaa أيضا qaala أbu cmر kana cinda أkثr شhuyuuخinaa عan yaحyى fي hada الxadيiثi توuفya rajul yومa xunayni وhuwa whm wainamaa huwa yowma khaybar wacalى dalika jamacat ruwaati wahuwa صaxiix idan hada ayضa fiihi wahm wainahum dakaruuhu lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalama fazacma zaydun anahu qaal saluu calىa saaxibikum lama maata hada الrajul aladii dukira anahu galla shayئa araada nabiyu sala allahu alay wasalam an yuriya annaasa khutuurata alguluuli fi lmaqaanim faqaala ana laa usalli calaa hada bal saluu antum calaa saaxib qaala abu cumar وأما قوله في هذا الحديث صلوا على صاحبكم فإن ذلك كان كالتشديد بغير الميت من أجل أن الميت قد qad liyntahiya الnaasu can الغuluuli lima ra'w min tarki rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam الصalaaةa عalى man غalla xatىa yuriya الnaas khaطر الغuluuli fi الmagاnimi taraka الصalaaةa عalى hada الrajuli تنbiha lلxaadiriin ama huwa faqad intaqala ilى اllah lima ra'w min tarki rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh waslm asalaata calىa man galla wa kanat salaatuhu calىa man sallaa calayhi raxmatan falihada lam yusali calayhi cuquubat lahu wa tashdiidan lahu wa fii qowlihi saluu calىa saaxibikum daliil calى ana dunuuba laa tukhriju اlmudniba can اliimaan liannahu low kafara biguluulihi kama zacmat اlkhawaarij lam yakun liya'mura bsalaati calayh kadalika hada xadiis aydan daliil calى ana alkabaa'ir wa minha alguluw laa tukriju linsaana min alislaam wailaa falow kaana qad kharaja can islaam bilguluw ma qaala saluu cala saaxibi فزعم فتغيرت وجوه الناس بذلك لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا الرجل فزعم زيد ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaal ina saaxibakum qad galla fii sabiili waqac fi اlgulu fafataxnaa mataacahu fawajadnaa kharazaatin min kharazi yahuuda maa yusaawi dirhamayn nas'al اllaha الsalaam wajadnaa kharazaat wاlkharazaat hiya xijaara muqaطaca fiiha bayaadu fiiha sawaad yucalliq aw tucalliqu bacdu الnisaa fii raqabati kharaza min kharazi yahuud maa yusaawi dirham wamaca dalika asaabathu hadihi اlmusiiba min ajli hadihi alqiyaana aywa aywa ayb الxadيiث اladي bعdه qاla malik عan yaحya bn سacيid عan cabdاللahi bn الmغيرة bn أbي burdة الkinاniي أنhu balغhu أna rasuul الlahi slى الlaه عlيه وsلم أtى الناasa fي qabائلihi yadcوu lah وأnhu taraka qaبيlaة min الqabائل qaala وإn الqaبيlaةa wajaduu fي bardacةi rajuli minhm cqda jaزcin غulولا faأtاhm rasuul الlahi slى الlaه عlيه وsلم fakbra عalayهim kama yukbir عlى الmyت hada الxadiiث fiihi cabdالlaahi bn الmغيرة bn أbi burdaة الkinaani qaala abu cmar hada الxadiiثu cindii laa yuujibu xukma لأnnahu munqaطc caman laa yucraf bkabiiri cilmi walaysa mثlu hada mima yuxtaju bih لأnna cabdالlahi bn الmغيرة hada majhuul qwm yaquluuna fiihi cabdالlahi bn الmغيرة وqwm yaquluuna almغيرaة bn cabdالlah وأma takbiiruhu عalayhim wاllahu أclam ayb hada cabdالlahi bn mغيرة balغhu ana rasuul الlah sl slm atى الnaasa fii qaba'ilihim yadcuu lahu yaعni yadcuu liqabiilaةi qabiilaةi faأtaahum yadcuu lahum wanahu taraka qabiila min aqabaail ma dahaba ilayh qaal waina alqabiilata wajaduu fii bardacati rajuli minhum ciqda jazcin gululan hadihi alqabiila wajaduu fii bardacati rajuli minhum walbardaca hiya aqmisha xifaaf yuudac calaa dahri daabati liyaqiiha min alximli wajaduu fii bardacati rajuli minhum ciqda jazcin wاlciqd اljazcu huwa alkharazaat alatii dakarnaahu aanifan wa hada alciqdu guluul faataahum rasuulu اllahi salى اlه alay slam fakabara calayhim kama yukabiru cala اlmayit kaana haؤulaaءi mowta xiina galluu fii sabiili اllah fakabara calayhim allahu akbar allahu akbar allahu akbar lakin abu cumar yaquul hada xadiis ضaciif watakbiiruhu calayhim allahu aclam bih فكأنه xadيiث ضعيif qال مالك عن hwر بن زيد الdيلي عن أbي الغyث sالم mولى بن مطيع عن أbي هريرة أنه qاaل خرجna mعa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم cاama خyضة فlم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياaب والمtاع طيب hذا الxadيiث في سندهi hwr بن زayd الdيلي وqad سبقa mirاarا وتكrاarا وهنا أbو cمر ترجم له فقال hwr بن زayd الdيلي من أهل المدينة صدوق لم يتهمه أحد بالكذب وكان ينصب إلى رأي الخوارج والقول بالقدر ولم يكن يدعو إلى شيء من ذلك قال أحمد بن حنبل وصالح الحديث طيب هذا ثور يروي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع وقال أبو عمر هنا أبو الغيث مولى بن مطيع يسمى سالما وهو مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي أحد بني عدي بن كعب عن أبي هريرة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر طيب فلم نغنم ذهبا ولا ورقا ما وجدوا لا ذهب ولا فضة إلا الأموال الثياب والمتاع الثياب والمتاع يعني كأنها بيان الأموال يقول لم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال وهذه الأموال هي الثياب والمتاع قال أبو عمر في هذا الحديث أن بعض العرب وهي قبيلة دوس لا تسمي العين مالا كان لا تسمي ذهبا ولا الفضة مالا لأن أبا هريرة يقول لم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال فكأن هذه الأموال التي هي الثياب والمتاع لا تسمى في لهجة الدوس مالا وإنما الأموال عندهم الثياب والمتاع والعروض وعند غيرهم المال الصامت من الذهب والورق والصحيح أن المال يشمل الذهب وغير ذهب قال أبو عمر المعروف qaala abuu cumar almacruufu min kalaami alcarab ana kula maa tumuwila wa tumullika fahuwa maal kulluhu maal ayb faahdaa rifaacat bnu zayd lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam gulaama aswada yuqaalu lahu midcam hada arajul acda anabiya sal slam hadiyata qaala abuu cumar wa fiihi qabuulu lhadiyati lilkhaliifa أن ذلك لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان منه قبولها على وجه الاستبداد بها دون رأيه لكن هذا يجوز للنبي أما الأمراء أو الخلفاء أو الرؤساء إذا أهدوا لهم هدية بسبب هذا المنصب الذي يشغلونه فإن faina dalika laa yajuuzu lahu an yastafida bih bal yajib calayhi an yasrifahu fi masaalix muslimiin lianna haada lam yaأti min أjli anahu fulan ibn fulan wainama jaahu min ajli anahu ra'iis aw amiir calى xadiidi ibni lutbiya tadkuruunahu ayb fawajaha rasuulu llahi sal l slam ilaa waadi lquraa arsalahu ilaa waadi lquraa wa waadi lquraa huwa waadin bayna almadiinati washaam xataa idaa kunnaa biwaadi lquraa baynamaa midcamun yaxutu raxla rasuuli lah sal slam id jaءahu sahmun caa'iq sahmun laa yudraa man arsalahu caa'iq asaabahu hada rajul faasaabahu faqatalahu faqaala annaasu hanii'an lahu ljanna liannahu qad rajaca min alqaswati maca rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam waataahu hada sahmu aladii jaa'ahu min almushrikiin faqaala rasuulu llahi sal slm kallaa waladii nafsii biyadih ina ashamlata alatii akhada yowma khaybara min almaghaanimi lam tusibha almaqaasimu latashta'ilu calayha nasal la salaam shamla kisaa fiihi xaml tacrifuuna alxaml alhud kisaa min alaqsiya duu xamlin akhadahu yowma khaybar lam tusibha almaqaasin fatashtacilu calayhi naara waantum taquuluuna haniian lahu allahu akbar falamaa samica annaasu dalika jaa'a rajulu bishiraakin aw shiraakayn ilaa rasuuli اllahi sal l slam ashiraak huwa qiطcat min aladiin yuudacu calaa dahri annicaal fajaءa bishiraak aw shiraakayn ilaa rasuuli اllahi salى اlah alay slam faqaala shiraakun aw shiraakaanu mina haadaani yataxawalaani ilaa naarin fi اlaakhira kama taxawalat ishamlatu ilaa naarin tashtacilu calayhi fii qabrihi arjacahu da arjahu qad taaba ayb alxadiiث اladii bacdahu huna yaquul wahada gaayat fi التaxdiiri wاlmanci waqad ruwiya can inabiyi صلى allahu عليه slam annahu qaal man faaraqa minhu ruuxu اljasad wahuwa bariiءun min halaaث dakhala aljanna alkibru wاlguluw wاddayn qaala maaliku can yaxya bni saciid annahu balagahu can cabdillaahi bni cabbaas annahu qaal maa dahara alguluulu fii qowmin qatu ilaa ulqiya fii quluubihim ruux hada alxadiid rawaahu balaagan can cabdillaahi bni cabbaas maa dahara alguluul fii qowmin qatu ilaa ulqiya fiihim الruuc hadihi natiijatuhu idaa xasala gallu ahara hada fi اlmujaahidiin faulqiya fii quluubihim alrucbu wاlkhawf min alcaduw walaa fasha الzina fii qowmin qadu ilaa kahura fiihim ilmowt idaa fasha الzina fi الnaas جاءتهم هذه الأمراض المستعصية وجاءتهم هذه haadihi التي لم تكن في من قبلهم ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت وقد جاء هذا في حديث مرفوع أيضا عن عبد الله بن عباس وفيه معجزة لأن الأمراض التي تهلك الناس اليوم بالأعداد الهائلة جدا كلها مردها إلى الشذوذ الجنسي والزنا الأيدز والهربس والسيلان والزهري وما إلى ذلك من أمراض العصر كله بسبب هذه الفاحشة وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة حول هذا قال لا ريب أن تمكين النساء min اkhtilaaطihina bالrijaal aslu kuli baliyaةi wa shar wa huwa min acdami asbaabi nusuuli اlcuquubaati اlcaama kama annahu min asbaabi fasaadi umuuri اlcaamati wاlkhaasa waاkhtilaadu الrijaali bالnisaaءi sabab likahrati اlfawaaxishi wالzina wa huwa min asbaabi اlmowti اlcaami wالطawaaciin اlmutasila huwa sabab walama اkhtalada اlbagaaya bcaskari muusa wafashat fiihim alfaaxisha arsala allahu calayhim الطaacuun famaata fii yowmi waaxidi sabcuuna alfan wاlqisaةu mashhuuraة fii kutubi الtafaasiir famin acdami asbaabi jalbi اlmowti اlcaami kahraة الzina bisababi tamkiini الnisaءi min اkhtilaaطihina bالrijaal wاlmashyi baynahum mutabarrijaatin mutajamilaa walow calima أwliyaaءu اlأmri ma fii dalika min fasaadi الdunya wالraciya qabla اdiini lakanuu ashadda shayءi mancan lidalik ayb walaa naqasa qowmu muni lmikyaala wاlmiisaana ilaa quطica canhum الriزq hada ayda min mucaamalati alinsaan binaqiidi qasdihi azinaa min ajli an yakura annaas maala fajaءa almowtu cagsa dalik wa naqsu lmikyaal wاlmiisaan min ajli takfiir ilmaa fajaءat الnatiijaةu cagsa dalika wahiya qaطcu الrisqi canhu walaa xakama qowm bigayri اlxaqi ilaa fashaa fiihim addam idaa xakamuu bigayri اlxaqi تنازعوا وتقاتلوا وأهلك بعضهم بعضا وأفنى بعضهم بعضا فالعدل هو صمام الأمن في الناس ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الdم ولا htر قوم يعني نقض ولا htر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدل الشهداء في سبيل الله قال مالك عن أبي الزناad can alacraj can abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllah alay slam qaal waladii nafsii biyadi lawadidtu أnii uqaatilu fii sabiili اllahi uma uxyaa fauqtal uma uxyaa fauqtal fakana abu hurayrata yaquulu ثalaaثa ashhadu biاllah qarid hada ashhadu biاllah ashhadu biاllah yacni أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام وفيه إباحة اليمين بالله على كل ما يعتقده المرء mima yaxtaaju fiihi ila اlyamiin wa mima laa yaxtaaju ilayh yajuuzu lyamiin calaa kuli shay wa fiihi ibaaxatu tamani اlkhayri wاlfadli bima yumkin wama laa yumkin lianna alrujuuca min almowt wاlcayshu bacda almowti laa yumkin ayb qaala maaliku can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اlه alay slam qaala yadxaku allahu ilى rajulayn yaqtulu axaduhuma alaakhar kilaahuma yadkulu ljana yuqaatilu hada fii sabiili اllahi fayuqtal uma yatuubu allahu cala alqaatili fayuqaatilu fayustashhad ayb hada alxadiid fiihi yadxaku allahu ilى rajulayn wa abu cumar raximahu اllah min culamaaءi ahli الsunna laakinahu axyaanan qad tazillu qadamuhu fii bacdi alashyaa qaala hunaa laa tastacjil macnaahu yarxamu allaahu cabdahu dalik ويتلقاه بالروح والراحة والرحمة والرأفة وهذا مجاز مفهوم لأن هذا تأويل الصفة معناه يرحم الله عبده ذلك wa tafsiiru daxiki biaahari daxiki gayru saxiix liannahu cindanaa alsifatu wa aahaaru sifati faaddaxiku sifatun haabitatun lilahi subxaanahu wa tacaala wayatarattabu calaa haadihi sifa ana allaha yarxamu wayardaa liman yadxaku ويرضى لمن يضحك إليه فإذا نحن نثبت الصفة وهي الضحك ونثبت مع ذلك أثر الصفة وهو الرحمة والرضا ولكن لا نفسر الضحك بأثر الصفة وهو الرحمة والرضا لا أهل السنة كسائر الصفات يثبتون الصفات وآثار الصفات وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي في رد على wa amaa qowluka ina daxikahu ridaahu wa raxmatuhu faqad sadaqta fii bacdin yani sadaqta fii bacdi kalaam liannahu laa yadxaku ilaa axadin ilaa can ridan hada saxiix laa yadxaku liaxadin ilaa can man radiya canhu fayajtamicu minhu daxiku wاrida الضحك الضحك ايش هو الصفة والرضا أثر الصفة ولا يصرفه إلا عن عدو وأنت تنفي الضحك عن الله وتثبت له الرضا وحده إذا نحن لا نفي الضحك بل نثبت ضحك ونثبت ما يترتب على الضحك من أثر الصفة وهذا هو مذهب أهل السنة وأبو عمر رحمه الله من علماء السنة ولكنه أحيانا قد يحصل شيء والمعصوم من عصمه الله قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم ilaa jaءa ywma alqiyaamati wa jurxuhu yascabu daman allownu lownu damin wariixu riixu lmisk hada alxadiid ma anahu daahir laa yuklamu axadu yani laa yujraxu axadu fii sabiili اllah uma nabiyu sala اllah alay slam bayaanan liahmiyati اlإkhlaas وأننا لا نستطيع أن نشهد لأحد بأنه مات في سبيل الله لأننا لا نعرف ما في قلبه قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرته يثعب دما يتفجر دما اللون لون دم والريح ريح مسك أما اللون فهو الدم وأما الريح فهو المسك قال أبو عمر القلوب الجراح معروف ذلك في لسان العرب ومن أملح ما جاء في ذلك قول حسان بن ثابت يصف امرأة ناعمة طرية تزعم أو زعم أن الذر لو مشى عليها لجرحها جراحا تصيح منها وتندب نفسها مبالغة شعراء لو يدب الحولي من ولد الذر عليها لأندبتها القلوب يعني لأثرت فيها لو مشت عليها هذه النملة التي لم يكمل لها إلا حول واحد لأثرت هذه المشية ولجرحتها الجنون ناعمة أيوة طيب قوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله دليل على أن كل ليس كل من خرج في الغزو takunu hadihi xaalahu xataa tasixa niyatuhu wayaclamu allahu min qalbihi annahu kharaja yuriidu wajhahu wamardaatah laa riyaan walaa sumcatan walaa mubaahaatan walaa faqr faaliطlaacu calىa quluubi الnaasi min almustaxiilaat naxnu laa nastadiicu an nashhada liaxadi biannahu maata fii sabiili illahi aw annahu istushhida fii sabiili illah wa hunaa masأala yaquul abu cumar zacmat طaaئfaة bأna fii hada الxadiiثi daliila calى ana almaءa ida tagayarat raa'ixatuhu bishayءi min الnijaasaati wa lownuhu lam yatagayar ana alxukma lilraa'ixa duuna اlown fazacmuu ana الاctibaara bاllowni fii dalika laa macnى lah لأna dama shahiid ywma اlqiyaamati yajiiءu wa lownuhu ka lowni الdimاء walakina raa'ixatahu faصlat baynahu wa bayna saa'ir الdimاء wa kana alxukmu laha faاstadluu fii zacmihim bihada alxadiiثi calى ana almaءa ida tagayara lownuhu lam yadur wa hada laa yufhamu minhu macnan taskunu الnafsu ilayhi wala fi اdami macnan fayuqaasa calayhi walaa yashtaqilu bimihli hada man lahu fahmu وإنما اقترت هذه الطائفة بأن البخاري ذكر هذا الحديث حديث في باب الماء والذي ذكره البخاري لا وجه له يعرف وليس من شأن أهل العلم اللغز به وإشكاله وإنما شأنهم إيضاحه وبيانه وبذلك أخذ الميثاق latubayinunahu linnaas walaa taktumuunahu wa fii kitaabi albukhaari abwaab low lam takun fiihi kaana asaxa limacaaniih hada naqd min abi cumar lialimaami albukhaari fii bacdi tabwibaatih fayaquul bacdu nnaas yaquul hada alxadiid yumkin an yustanbata minhu faa'ida wahiya ana almadaara fi raa'ixa falow ana almaءa tagayara fi اllawni aw fi الطacmi walaakin ما تغيرت الرائحة لم يؤثر ذلك استدلالا بهذا الحديث لأن الحديث هنا أن الدم ما زال لونه موجود لكنه أثرت فيه الرائحة وتحول إلى شيء آخر بسبب هذه الرائحة فالمدار إذن في تغير الأشياء بالرائحة وليس بالألوان ولا بالمدار ثم قال إن بعض الناس ذكر هذه الفائدة istinaadan ilaa ana alimaam albukhaariya dakara hada xadiida fii kitaabi اlmiyah faqaala hada istinbaadun baciidu jiddan walaysa min sha'ni ahli اlcilmi allagzu fii midli hadi اlumuur wاltacasufu fii midli hadi اlistinbaaطaati اlbaciida qaala maliku can zayd bni aslam ana cumara bna alkhadaab kaana yaquul allaahuma laa tajcal qatlii biyadi rajulin sallaa laka sajdatan waaxidatan yuxaajunii biha cindaka yowma alqiyaama hada cumar radia allaahu canhu yas'alu rabbahu an laa yajcala qatlahu biyadi rajulin muslimiin sajada lilaahi sabd waqad istajaaba allaahu dacwatahu faqatalahu abuu lu'lu'ah almajuusi calayhi lacnat ullah طيب وقوله سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة وأنتم تعلمون أن الرافضة اليوم تعظم من شأن أبي لؤلؤة ويسمونه شجاع الدين لقتله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خطاب الخليفة الراشد هذا يدل على أن القوم عندهم دين آخر ولا علاقة لهم بدين أهل الإسلام وإنما عندهم شيء uma qowluhu yuxaajunii biha cindaka ywma alqiyaamati macnaahu ana hada arajula aladii laysat lahu sajdat cinda allahi laa yastadiicu an yuxaajahu bal yurmaa fi اnnaari wayukhalladu fi nnaar fayuxibu an yakuuna qatluhu biyadi rajuli kaafirin laa yaأti ywma alqiyaamati walaa binisfi xuja qaala maaliku can yaxya bni saciid سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتصبا muqbilan gayra mudbirin ayukafiru allaahu canii khataayaay hada su'aal hada arajul yas'alu rasuula اllahi salى اllah alay slam hada su'aal in qutiltu fii sabiili اllah saabiran muxtasiban muqbilan gayra mudbir ayukafiru allahu canii khataayaay faqala rasul sl slm nacam nacam falama adbara arajulu naadaahu rasuulu اllahi salى اllah alay slam aw amara bihi fanuudiya lahu faqaala lahu rasuulu اllahi sal l slm kayfa qulta acidi su'aal kayfa qulta maada sa'alta faacaada calayhi qowlahu faqaala lahu rasuulu اlah sal slm nacam ila اdayn kadalika qaala lii jibriil kulu shay yukafiru allahu bihada aljihaadi canka maa cada اdayna waاddaynu min xuquuqi اlaadamiyiin wa xuquuqu اlaadamiyiin laa budda fiiha min alqisaas wfii hada alxadiid ana alkhaطaayaa tukafaru biاlacmaali الصaalixati maca alاxtisaabi wالniyati fi اlcamal wa fiihi daliil calى ana acmaala albiri اlmutaqabalaati laa tukafiru min الdunuub ilaa maa bayna alcabdi wa bayna rabbihi faama tabicaatu bani aadam falaa budda fiiha min alqisaas laa budda fiiha min almuxaasaba bayna alcibaad fii ma yatacallaqu bidulmi bacdihim bacda wa fii hada alxadiid ana alwaraثata laa yunfaqu calayhim walaa lahu miiraaث xataa yuؤdda dayn lakaan hunaaka rajulu maat watarka duyuuna lilnaas aw lilbashar faina alwarahata laa tuqasamuu hadihi tarikatu calayhim xataa tufraza addunya ayb qaala maaliku can abinadri mowlaa cumara bni cubaydillaahi annahu balagahu ana rasuula اllahi sala اlه alay slam qaala lishuhadaa'i uxud haaulaa'i ashhadu calayhim faqaala abu bakrin الصديq alasnaa ya rasuul الlahi bإkhwaanihi aslamnaa kama aslamuu wajaahadnaa kama jaahaduu faqala rasul sl slm balى walaakin laa adrii ma تxdisuuna bacdii fabakaa abu bakrin uma bakaa uma qaala aإna lakaa'inuuna bacdaka hada alxadiid fiihi balaq fiihi inqiطaac يقول أبو عمر ولكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة أحيانا يكون الحديث في طريق ما ضعيفا لكن له ما يساعده ويقويه من أحاديث أخرى وهنا يقول أشهد عليهم يعني أشهد لهؤلاء وعليهم بمعنى لهم أشهد لهؤلاء أنهم استشهدوا وقتلوا في سبيل الله فقال أبو بكر alasnaa ya rasuula اllahi biikhwaanihi aslamna kama aslamuu wajaahadna kama jaahaduu faqaala bala nacam walaakin laa adrii ma tuxdisuuna bacdii laakin ma aladii satuxdisuunahu bacdii ma adrii hada gayr fabaka abu bakrin uma bakaa liannahu kana raqiiqa alqalbi raximah اllah waradya canhu uma qaal ainaa lakaa'inun bacdaka naxnu ayضa nata'aharu bacdaka aw tamuutu wa nabqa naxnu aydan qaala abuu cumar fiihi min alfiqhi daliilu calaa ana shuhadaءa uxudin waman maata min asxaabi rasul l sl slm qablahu afdal min aladiina takhallafahum bacda wahada cindii fi ljumlati اlmuxtamilati litaqsiis yani hadihi qaacida kuliya ana man maata min asaxaabati qablahu afdal miman maata bacdahu hada fi ljumla lakin hunaaka taqsiisaat faabuu bakrin wa cumaar laa yucaadiluhu man maata qabla الnabiyi salى اllahu alيyه wasalam walow maatuu qabla اnabiy qaala maliku can yxya bni saciid qaal kaana rasuulu اlah sal slm jaalisa waqabru yuxfaru biاlmadiina hada alxadiid yaquul abu cumar laa axfadhu musnadan man hada alxadiid fiihi dacf laa axfadhu musnadan kaana rasuulu lla sal slm jaalisan waqabrun yuxfaru bilmadiina kaana anabiyu sal slm jaalisan waqabrun yuxfar fi lmadiina faطalaca rajulun fi lqabri nadara rajulun ila alqabri faqaala bi'sa madjacu lmu'min hada bi'sa madjacu lmu'min yacni almadjac huwa mawdicu dujuuc fabi'sa milu hada alqabr faqaala rasuulu llahi sal l slama bi'sa ma qult maa yanbagii an taquula hada liأnna alqabra biالnisbati lilmu'mini rawdaة min riyaad اljanة falaa yenbagii an taqula hada اlkalaam faqaala rajulu inii lam urid hada ya rasuul اllah yacni lam urid dama alqabri min xayثu huwa qabr walakinii aradtu shayئa aakhar inama aradtu اlqatla fi sabiili اllah yani axbabtu an yuqtla hada rajulu fi sabiili اllahi khaarija اlmadina wma aradtu an aduma alqabra min xayثu huwa qabr faqaala rasuulu lah sal slam laa mila lilqatli fii sabiili illah yani laa mila walaa shaya yukaafiu alqatla fii sabiili illah maa cala alardi buqcatun hiya axabu ilaya an yakuuna qabrii biha minha min almadiina yaqul alqatlu fii sabiili illah laa mila lah walakinii maca dalika laysat hunaaka buqcat fi اlardi khaarija almadiina axabu an yakuuna qabrii biha min almadiina fauxibu an yakuuna qabrii fi lmadiina qaala albaaji hada axadu aladila calى tafdiili اlmadiinati calى maka lianna الnabiya sal slm yatamana an yamuuta fi اlmadiina wa an yakuuna qabruhu fi اlmadiina wa ana qabrahu fi اlmadiina yani yufadilhu calى saa'iri اlamkina وفيه xضور النبي صل سلم للجنائز وxفr qubur wdafn lilmawcidati watadkiir الnaas walakin hada اxadiiث fiihi shay min aضacfi wاllah aclam slى اllah وslm alى nabiyina mxamedi wlى alih وsaxbi wslm